jazaat ibnu hawr kamiyun waa libaax ama waa geesidhe baaqsilun oo libaax ah qatala wuxuu dilay mi'atan boqol oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah mubaarasatan mubaarasa ayuu ku dila waa iska hor imaad marka hore dagaalku wuxuu ku bilaaban jiray rag iyo rag isku soo baxo seefo isdhaafsadaa ninka noocaas ah boqol gaal ah ayuu mubaaraso ku dilay famaa baaluka maxaa xaalkaagu yahay marka maxaad malayn kartaa biman intii qatalahum uu ku dilay fii khidami almacaariki dagaalka moolkiisa macaarigta iyo dagaalka gudihiisa intii uu ku dilay maxay noqon karaan haddii boqol gaal ah uu ku dilay mubaaraso iyo iska hor imaan haa um waa kuwaan haahum waa kuwaan uulaa'i kuwii alabataalu ee geesiyaalka ahaa alamjaadu ee amjaadka ahaa yee sharafta lahaa oo min jundi illaahi ilaahay ciidankiisa markaa ka mid ah yanfuduuna waxay jafahayaan canhum xaggooda ay ka tirtirayaan gubaara alqaadisiyati dagaalkii qaadisiya dhaskiiyo boorkiisii qaadisiye boorkeedii bay jafayaan jadiilayn ayagoo ku faraxsan bimaa aataahum allaahu wixii ilaahay siiyey oo min nasrin guul ah ayagoo ku faraxsan muqhtabitiina ayagoo majeersanaya ama ku faraxsan bimaa kutiba wixii loo qoray ama lagu qoray liikhwaanihim walaalahood ashuhadaa'i ee shuhadada ah oo min ajrin xag ajir ah waxay aad ugu faraxsan yihiin oo kale wixii ilaahay walaalahood u qoray oo shuhadada noqday oo ajirka ah mutashawiqiina ayagoo aad ugu hillowsanoo showq u qaba ilaa macrakatin dagaal ukhraa oo kale takuunu ahaata sinwan walaal la noqota ama mid la mid ah lilqaadisiyati dagaalkii qaadisiya fii rawcatihaa quruxdeedii wa jalaalihaa weynaanteedaba waxay majeelsanayeen dadkaa shuhadada ah wixii loo qoro ajir ah waxay mutashawiqiin u yihiinay jeclaysanayeen oo ay u hilowsanaayeen inay dhacdo ilaa macrikatin uqraa macrakiis korkimaad kale takuunu sinwan u noqoto mid sinwi ah oo la mid ah ama walaala ah lilqaadisiya fii rawcatihaa quruxdeeda iyo wajalalihaa weynaanteeda mutarabbisiina xaalay sugayeen an ya'tiyahum inuu u yimaado amru khaliifati rasuuliillaahi rasuulkii alla khaliifkiisii amarkiisa inuu yimaado cumar ibnukhadaab ahaa amarkaasoo tilmaamaya bimuwaasalati aljihaadi jihaadka in la joogteeyo la xiriiriyo oo la sii wado taasoo loogu talagelahayo lijtifaafi in lagu jirid gooyo ama lagu fujiyo alcarshi اlkisrawiy carshigii keer kisra fii juduurihi salkiisa jihaad labaadoo lagu fujinaya casri ee carshigii kisra iyo maamulkii kisra xagga judwiga iyo salka looga soo fujinaayo lam yad ma dheeraanin tashawuqu اlguri tashawuqu hilowgii alqori nimankii barirta lahaa qurri macnaha waa nimankii ifahaya wejigoodoo barirta lahaa almayaamiini ee sharafta lahaa iyo wa tashawuqihim wa tashawuquhum shooqoodii hilowgoodii kafiiran wax badan kama soo wareegin macnaha maba dheeraaninba wax badan fahaa huwa daa midkani waaba rasuululfaaruuqi cumarulfaaruuq rasuul uu soo dirayo yaqdamu ka soo gelahaya min almadiinati magaalada madiine ila alkuufa kuufana u soo socda wa macahu wuxuu wadaa rasuulkaa la soo diray amrun arrin oo min alkhaliifati khaliifka liwaaliiha waaligii kuufa uu u soo waday oo abi muusa alashcari ahaa kaasoo tilmaamahayay bilmudiy inuu la sii tagoo la dhaqaaqo bicaskarihi ciidankiisa iyo wa iyo waliltiqaa'i inuu la kulmo maca jundin ciidan almuslimiina muslimiin ah micigooda alqaadimiina ka soo gelahaya min albasrati basra camarkaa ah, abkhaliifka uu soo diray wuxuu ahaa uu ku socday abu muusa alashcari oo kuufa markaa mawaali uga ahaa taasoo tilmaamaya inuu la dhaqaaqa bilmudiyi bicaskarihi ciidankiisii inuu la tago iyo waliltiqaa'i kulan ou la kulmo maca jundi اlmuslimiina muslimiin ciidankooda alqaadimiina ka imaanayoo ka soo gelaya min albasrati iyo wainطilaaqin macan inay wada tagaan dhammaantood ila alahwaas meesha lagu magacaabo ahwaas meesha markaa la yidhaahdo iiraan markii xaggeeda ah in markaa loo dhaqaaqay wada tagaan taasuu amarku ahaa litattabica in la dabagalo oo la ceyrsado alhurmusaani hormusaan oo qaa'idkii ciidanka farrisiinta markaa ahaa hormusaan in la dabagalo oo la daba raaco hormusaankaasoo qaa'idkii ciidanka furus ah taasuu amarku ahaa iyo walqadaa'i calayhi in laga taqalluso in la dilo asagoo markaa laga taqalluso iyo wataxriiri xorayn la xoreeya madiinata tustar magaalada tustar lagu magacaabo oo durrat taaji alkisrawiy magaalada kisra taajkeedii markaa ahaa amase kuusheedii quruxda badnayd markaa ah ilan magaalada tustur magaalo aad u qurux badan bay ahayd walu'lu'atin bilaadi farisin tustur oo luulkii bilaadi faris markaa ahayd luulkii iyo quruxdii faris bilaadoodii tustartii ahaydna in markaa la xoreeyo waqad jaa'a waxaa ku yimid fi اlmri amarka alladii wajahahu uu u soo jiheeyey alkhaliifatu khaliifkii liabi muusa waxaa ku jiray oo ka mid ahaa an yasxaba macahu inuu la saaxiibo micigiisa uu raaco alfaaris albaasila geesigii libaaxa ahaa majaza'atu bin thawr assaduusiya ninka lagu magacaabo ninkaana inuu markaa la saaxiibo ee markaa uu soo raaco waa sayid bani bakrin reer bani bakrin sayidkoodii ahaa wa amiirahum iyo amiirkoodii almutaaci ee markaa la aeeco amiirkoodii amarka laga qaadanaya reer bani bakrin ay ateeci jireen ninkaasi lagu magacaabo majaza'a inuu raaco oo ciidankiisana uu markaa ku daro sadaca wuu la dhawaaqay oo wuxuu abuu muusa sadaca wuxuu daboolka ka qaaday abuu muusa alashcariyu biamri khaliifati almuslimiin muslimiinta khaliifkooda amarkiisii facabba'a wuu cabbeeyey facabba'a wuxuu habeeyey jayshahu ciidankiisii wa jacala wuxuu yeelay calaa maysaratihi dhinaciisa bidixda ah majaza'a bin thawr assaduusiy wandamma wuxuu ku biiray ilaa juyuushi lmuslimiin muslimiintii ciidankoodii alqaadimati ee ka imaanahayay ka soo gelahayay min albasrati wamadow way dhaqaaqeen macan ayagoo wada jiraa khusaadan xaalayiin kuwii duulahaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ayagoo jidka alla ku duulahayaa ciidankii ka soo galay basra iyo abaa muusoo kuufo jooga ciidankoodii intay raaceen wamadow way tageen macan dhammaantood husaadan ayagoo husaad ah kuwa duulaan ah fii sabiili illaahi famaa zaaluu kama aysan zuulin ciidankii muslimiinta yuxariruuna inay xoraynayaan almudana magaalooyinkii wayuطahiruuna ay ka طahirayaan ay ka nadiifinayaan almacaaqila meelihii ay ku gabbanayeen reer furs iyo gaaladii wاlhurmusaanu qaa'idkii hoggaamiyii hurmusaanna yafiru uu cararaya amaamahum hortooda min makaanin ilaa aakhara makaan ilaa makaan kale meel markay qabsadaanba meel kaluu galaa way ka dabagalaan wuu ka sii baxaa hormusaan hormusaan waa hogaamiyihii ciidankiiy eh, hogaamiyihii ciidanka farisiinte yafiru amaamahum uu cararaya hortooda min makaanin ilaa aakhara xataa balaga ilaa uu gaaray madiinata tustur magaaladii tustur lagu magacaabahayey waxtamaa wuxuu u idhaalsamay ama uu ku dhuuntay bixamaahaa dhufayskeedii dhufayskeedii ayuu gelo meeshaasuu isku gabaatiyey uuna markaa ku dhuuntay kaana tustar tustar waxay ahayd allatii taasoo inxaaza ilayha uu u iishayuu ku gabbaday xaggeeda alhurmusaanu min ajmali mudani furs magaalooyinka furs magaalada ugu qurux badan jamaalan xagga quruxda wa abahaaha midda ugu fiican bay ahayd abiicatan xagga cimiladana midda ugu qurux badane ugu fiican bay ahayd waa qawaaha midda ugu xoogga badan taxsiinan xagga gabaatiga iyo dhufayska yay tustur markaa ahayd wahiya ayadu ilaa daalikay maca daalika ayadoo taa ay jirto waxay ahayd madiinatun magaalo magaaladaasoo cariiqatun qadiim ahoo magaalo gabowday bay ahayd daaribatun fii aqwaari اtaariiqi gashay oo ku sugan oo ku xeel dheeraatay taariikhda moolkeeda taariikhda moolkeeda ayay ahayd mid daaribo ahoo gudaha u gashay macnaha aqwaari اtaariiqi mabniyatun mid la dhisay bay ahayd calaa murtafacin meel sarraysa oo min alardi dhulka markaa ka mid ah calaa shakli farasin sidii faras shakligiisay u dhisnayd macnaha magaalada markaad kor ka fiiriso sidii shakal ama qaab faraseed ayay markaa u dhisnaydoo magaalooyinka qaarkood baad arkaysaa maanta sida doon oo kale inay u dhisan yihiin markaad dusha ka fiiriso saa darteed ayadu magaalada tustur waxay u dhisnayd shakal iyo qaab faras oo kale ah yasqiaha waxaa waraabinahay magaaladaa nahrun webi kabiirun oo weyn yudcaa loogu magac daro binahri dujaylin nahrigii webigii dujayl la odhan jiray ayaa biyaha siin jiray wa fawqaha korkeeda waxaa ahaaday shaadarwaan taalo binaa'un uu dhisay almeliku saabuur boqorkaas saabuur la yidhaahdo liyarfaca ilayha suu kor ugu soo qaada xaggeeda maa'a annahri webiga biyihiisa min khilaali anfaaqin xafarahaa min khilaali anfaaqin nafaqyada iyo godadka khilaalkooda iyo dhexdhexyaalkooda xafarahaa la qoday ama uu qoday boqorka taxta alardi dhulka hoosteeda laga qoday in biyaha uu kor ugu soo qaado shaadarwaan amase waa meel biyo kaydma ah oo minha almaa markaa ahy biyo ku soo qubmaan taalo ayadu taangi oo kale markaa ah haddana uu dhisay boqorkii saabuur liyarfaca ilayhaa maaa annahri webigad biyihiisa min khilaali anfaaqin godadkii xafarahaa uu qoday taxta alardi si kor loogu soo qaado washaadarwaanu taaladaa ayada ah oo tustara tustar ku taaliya wa anfaaquhu godadkiisaba cajiibatun bay ahaayeen wax yaab lahoo min cajaa'ibi albinaa'i dhismooyinka kuwa ugu yaabka badan ka mid ah shuyida waxaa lagu dhisoo lagu adkeeyey bilxijaarati adakmati dhagxaan ad adag almuxkamati ee la sugayoo xoog leh meeshoodan aan ka kacaynin wa ducima waxaa lagu adkeeyey oo lagu xoojiyey biacmidatin tiirar alxadiidi ee bir ah assulbati oo adagoo sidii birlabtoo kale ah wa bullita waxaa ballaad looga dhigay ama marmar huwa asaga iyo wa anfaaquhu nafaqyaalkiisii godadkiisaba birasaasi maar ayaa looga dhigay balaad oo saa markaa loogu qurxay loogu qurxiyoo loogu sharxay wa xawla tustara tustar magaaladaa gaarkeeda suur waxaa ku yiilay suur iyo derbi kabiirun oo weyn saamiqun aad u dheer yuxiitu bihaa ku wareegsan oo ku kooban magaaladii ixaadata siwaari jijinta say ugu wareegsato oo kale bilmicsami micsamka gacanta cududda marka jijinta la geliyo ama saacadda say saa ugu wareegato oo kale yaa derbigaasaa ugu wareegsanaa magaalada qaala almu'ariquuna canhu ah, magaaladaa xaggeeda nimanka taarikhyahaankaa waxay ka yidhaahdeen innahu awalu wa acdam tiirkaa ama derbigaa wuxuu ahaa awal wa acdam kii ugu horreeye ugu weynaa suurin oo derbi ah bunya lagu dhisay calaa dahri اlardi arlada dusheeda arlada korkeeda derbigii ugu horreeyey uguna weynaa ee laga dhisu ahaa uma intaa ka bacdi xafara wuxuu qoday alhurmusaan xawla suuri derbigii gaarkiisii khandaqan qandaq buu ka qoday dhufays iyo god cadiiman oo weyn yatacadaru ay ka cudur daartaanay u suurogeli weyso ijtiyaasuhu gudbitaankiisa dadku ay ka oo ay suurogeli la'dahay in markaa la gudbo khandaqa wa wuxuu ku kulmiyuu ku ururiyey waraa'ahu gidaarkaa iyo khandaqaa gadaashiisa khiyarata junuudi alfaarisi faris ciidankooda kuwa ugu akhyaarsanee xulka ah ayuu gadaashoodii geeyey caskarad waxay degtay juyuusha almuslimiin muslimiinta ciidankoodii waxay soo degeen xawla khandaqi khandaqa gaarkiisii oo tustaa khandaqii tustar gaarkiisii bay soo degeen waayo ma gudbi karaanoo dhufays baa laga qoray qoday wa dallat waxay ahaatay amaaniyata cashara shahran siddeed iyo toban bilood yay meesha joogeen laa tastaiicu ijtiyaazahu gudbitaankiisin markaa awoodi karin laa tastaiicu laa tastaiicu ijtiyaazahu gudbitaankiisana markaa aysan awoodi karinoo aysan dhinac markaa u dhaafi karin wakhaadat waxaa dhex maray muslimiintii maca juyuushi اlfursi ayaga iyo ciidankii farrisiinta khilaala tilka almuddati aطawiila muddadaa dheer inta khilaalka lagu dhex jiray amaaniina macraka siddeetan iska hor imaad baa dhex maray waaye in allaala inta meesha ay ku sugnaayeen oo ay gudbi la'aayeen siddeetan dagaal baa dhacay wa kaanat kullu macrakatin macrakad kasta waxay ahayd oo min haadihi almacaariki dhacdooyinkaa iyo iskoorkimaadkaa ka mid ah tabda'u mid ku bilaabata bilmubaarazati mubaarasay ku bilaaban jirtay isku soo muuqasho bayna fursaani alfariiqayni bayna fursaani alfariiqayni labada fariiq iyo labada ciidan geesiyaalkooday isaga hor imaan jireen waa nin iyo nin isku soo baxa uma intaa ka bacdi tataxawal wuxuu u wareegahayay ilaa xarbin dagaal daaribatin daruusi lagu hoobtay daaribatin adag daruusin oo lagu hoobtay oo lagu faragubtay ayaa markuu isku bedelahayay waqad ablaa wuxuu muujiyey ama uu ka muujiyey majaza'atu bin hawri fii haadihi اlmubaarasaati iska hor imaadyaalkaa balaa'un wacdaro adhala ka yaabiyey alcuquula caqliyaalkii waahadasha ka yaabiyey oo wareeriyey alacdaa'a waalasdiqaa'a cadow iyo saaxiib labadaba majzaa ibnu qar wuxuu meeshaa ka muujiyey balo adhala wareeriyey ama ka yaabiyey alcuquula waa adhasha yaabiyoo ka wareeriyey alacdaa'a waalasdiqaa'a saaxiib iyo cadowba fii waqtin macan hal mar keliya wixii uu samaynahayay nimankii gaalada ahaana caqligoodii buu qaaday wareeriyey oo aad bay ula yaabeen raggii saaxiibbadiisna fii waqtin macan hal waqti keliya faqad tamakkana waxaa u suuro gashay min qadli mi'atin boqol dilkooda kamiyun geesiyaal ahoo min fursaani alacdaa'i cadowyaalka geesiyaalkooda ka mid ah mubaarasatan iska hor imaad inuu ku dilo fa asbaxa wuxuu noqday majza'a waaye ismuhu magaciisa yuhiiru mid kiciya alrucba argagax ku kiciya fii sufuufi اlfursi farisiinta safkooda majza'a markay maqlaanba inay cabsadaan baa rucbii argagax noqday wayabcaثu uu ku kiciyo annakhwata wاlcizata sharaf iyo cizina fii suduuri اlmuslimiin muslimiinta laabtooda mar allaala markay majza'a maqlaanna in dadka muslimiinta laabtooda iyo xabadkoodu farxad iyo cizi ay markaa gasho gaaladuna ay markaa argagaxdo wa cinda daalika markaa agteeda carafa waxaa bartay alladiina kuwii lam yakuunuu aan ahayn qad carafuuhu min qablu kuwa horay u yaqiinay isla markii waa la bartay oo waa la gartay lima waana sida uu xarsa uu ugu soo dadaalahayay amiiru اlmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii waa cumare calaa an yakuuna inuu ahaada haada albaطlu geesiga albaasilu ee libaaxa ah fii cidaadi اljeyshi اlghaaziy ciidankaa duulahaya inuu ka mid noqdo tiradooda oo dhex galo in lagu daro waa sababta keliftay inuu amiirmu'miniinta uu ku dadaalo wa fii aakhiri macrikatin dagaalkii ugu dembeeyey oo min tilka almacaariki iska hor imaadyaalka alamaaniina ee siddeetankaa kii ugu dembeeyey xamala almuslimuuna muslimiintii way ku rogaal celiyoona way ku xambaareen calaa caduwihim cadowgoodii xamlatan xambaarid iyo rogaal celin macnaha waa xamla hal maroo weerar lagu qaado baasilatan oo baasilo ahoo geesinimo ah saadiqatan dhab iyo run ah fa akhlaa markaasay bannaysay alfurusu nimankii farisiintaa ah lahum muslimiintii waxay u khaali yeelanay u baneeyeen aljusuura buundadii almansuubata ee la taageen la suray fowqa alkhandaqi khandaqa dushiisa khandaqa korkeeda waxaa saarnaa jusuur iyo buundo lagu gudbi jiray cadowgaa taagnaa markii hal mar lagu rogaal celiyeyna meeshay u banneeyeen walaadu waxay magan galeen oo ay u carareen bilmadiinati magaaladii wa aqlaquu way xirteen calayhim korkooda abwaaba xisniha dhufayskeeda albaabkeediibay ka soo xirteen xisnigii dhufayskii almaniici xoogga badnay wax mancinaya difaacaayey kiibay albaabka ka soo xirteen waxay dhuufteenay wada galeen magaaladii albaabkiibay dusha ka soo xirteen xisnigii maniica ahaana loo sameeyey intaqala waxay u guureen almuslimuuna muslimiintii bacda haada asabri awiil sabarkii dheeraa ee intaas soo bilood ay meesha u taagnaayeen ee dheeraa kadib min xaali sayi'atin xaalad xun xaggeeday ka guureen ilaa ukhraa mid kaloo ashadda suu'an xumaan ka daran ay markaa u guureen marka hore dhib bay ku jireenoo dhowr maalmo ama amaaniyata cashara shahray meesha taagnaayeen mar allaala markii ay baxeen kuwiina waxay u sii guureen mid ka sii dhib badan faqad akhada waxay bilaabeen ama ay guda galeen alfurus nimankii farrisiintaa yumtiruunahum inay ku soo roobaynayaan ooay ku soo tuuraan min acaali alabraaji dhismihii ay ku jireen meelaheeda korkore bisihaamihim gamuunadoodii assaa'ibati saa'ibadee wax asiibaayey gamuunadii ay ku soo tuurahayeen ayay bilaabeen inay roob uga soo dhigaan wa jacaluu waxay kaloo sameeyeenay gudagaleen ay sameeyeenay gudagaleen yudalluuna inay ka soo raariciyaan min fawqa alasaawir derbigii korkiisa salaasila silsiladooyin oo min alxadiidi bir ah fii nihaayati kulli silsilatin silsilad kasta dhammaadkeeda iyo meesha hoosana waxay ku xidheen kalaabiibun kalaabiib waa birkawaaneed waa birsaa markaa u qallocda ayay markaa ku xidheen mutawajihatun huraysa oo holcaysa min shiddati maa xumiyat binnaari intii lagu kululeeyey dab ah darnaanta ay darnayd sababteeda bir kalaabiib ah oo aad u huraysa yaa silsilad kastoo la soo raariciyey hoos ay markaa ugu soo xidheen faidaa raama hadduu isku dayo axadun mid oo junuudi lmuslimiina muslimiinta ciidankooda ka mida tasalluqi siwaari inuu koro ama uu qabsado derbigii aw iqtiraabi minhu ama uu u dhowaado anshabuuhaa way qabanaysaa fiihi birti wajadabuuhu way jiidaysaa ilayhim xaggooday u jiidaysaa fayaxtariqu markaasaa waxaa gubanaya jasaduhu jasadkiisa wayatasaaqadu waxaa qubanayao hoobanaya laxmuhu hidibkiisa wayuqdi calayhi wuuna xukminayaa dushiisa macnaha wuu ku dhimanayaaba saasuu ku baaba'ayaa qofkii biro noocaasoo kale ah ayay ka soo raariciyeen derbigii marka meel laga korana ma laha meel laga galana ma laha waxayna uga soo dhigeen robgamuunada birahana way ka soo laalaabiyeen ishtadda waxaa darnaaday alkarbu kurbadii waxay ku xoogaysatay cala almuslimiin muslimiinta korkooda wa akhaduu waxay guda galeen yas'aluuna allaaha inay ilaahay ku su'aashaan biquluubin quluub oo daaricatin daarica ahoo tadaruc ku sugan khaashicatin khushuuc ku sugan an yufarija canhum inuu xaggooda ka faydo kurbadii dhibaatada haysataa wayansurahum inuu ilaahay uga hiiliyo ugana gargaaro calىa caduwihi wa caduwihim cadowgiisii cadowgooda wa baynamaa waqti kaana abuu muusa alashcariyun uu ahaa yata'ammalu mid u kuurgaloo fiirfiiriya suura derbigii tustar alcadiim ee weynaa yaa isan quustay min iqtixaamihii gudbiddiisii in la gudbo ayaa saqada waxaa ku soo dhacay abaa muuse ammaamahu hortiisa sahmun leeb baa ku soo dhacay qudifa laga soo loo soo tuuray naxwu dhankiisa min fawqi suuri suurkii iyo derbigii korkiisa laga soo tuuray gamuun noocaas ahaa ku soo dhacay fa nadara ilayhi waa eegay marka waa fiiriyey fa idaa fiihi waxaa ku dhex suganoo ku suran risaalatun warqad risaalo ayaa ku qoranoo ay waddaa gamuunkii taquul waxay odhanaysaa macnaha waxaa ku qoran waaye laqad wafiqtu waan kalsoonaaday bikum adinkan idinku kalsoonaaday macshara almuslimiin muslimiinta macshartoodiiye wa innii anigu asta'minukum waxaan idin aamin gelinayaa calaa nafsii nafsaddayda wamaa lii maalkayga wa ahlii ehelkayga iyo waman tabicanii intii isoo raacday intaasoo dhan idinkaan idin aamin gelinayaa walakum calaya waxaad dushayda ku leedihiin an adullakum inaan idin tusiyo calaa manfadin manfad iyo waddo yanfiduuna minhu idin gaarsiiya ila almadiinati magaalada madiina madiinadii tusturead geli la'dihiin manfadka iyo meesha laga soo galo oo aad ka soo geli kartaan xaggiisa magaalada inaan idin tusiyaa ballan igu ah idinkan iyo ammaangeliya inaan isi soo dhiibaan rabaa ani iyo maalkaygii ehelkayga iyo intii markaa isoo raacdaye warqad noocaasay wadaa gamuunkii fa kataba abuu muusa abaa muuse amaanan amaan buu u qoray lisaaxibi sahmi ninkii sahmigaa io gamuunkaa soo tuuray wa qadafahu ilayhi wuxuu ugu riday haddana ugu tuuray binushaabati sahmigii gamuunkii markaa haddana u celiyey inuu aamin yahay hadduu yimaadana wax dhibaataan la gaarsiinaynin sidaa ayuu markaa u tuuray u jawaabay abuu muusana fastawhaqa arajul ninku wuxuu ku kalsoonaa min amaani اlmuslimiin muslimiinta ammaankooda waa limaa curifa wixii uu ku yaqiinay canhum xaggooda oo min asidqi runta ah bilwacdi wacdiga iyagooha ay rumeeyaan iyo wاlwafaa'i biاlcahdi ballannada ay oofiyeen asagoo og sababteeda ayuu ku kalsoonaaday ammaankii loo soo diray watasallala wuxuu ku soo sii wuu ka soo siibtay ilayhim xaggooda gaaladii xaggooda ayuu ka soo dhuuntay taxta junxi dulaami mugdiga habeenkii hoostiisu markaa ku soo dhuuntay waqti habeennimo ah ayuu soo baxay waafda liabii muusa bixaqiiqati amrihi waxa uu soo gaarsiiyey uu u fuliyey abuu muusena amarkiisii xaqiiqdeeda iyo dhabteeda faqaala wuxuu yidhi wuxuu u sheegay abaa muuse uu soo gaarsiiyey xaqiiqada arintiisa faqaala wuxuu yidhi naxnu annagu min saadaati alqowmi qoomka waxaanu nahay raggii madaxdooda ahaa aqayaarta qoomka ayaannu ka mid nahay waqad qatala wuxuu dilay alhurmusaanu hurmusaan ninka lagu magacaabo akhil akbara walaalkiigii weynaa wacadaa wuxuu ku xadgudbay calaa maalihi wa ahlihi maalkiisii eelkiisiina wuu ku xadgudbay xaaskiisiina wuu kaxaystay maalkiisiina wuu qaatay admara liya wuxuu ii geliyey anigana ashara shar buu ii geliyey fii sadrihi laabtiisa xabadkiisa shar ayuu igu qaaday ayuu igu qaaday xataa maa cudtu ilaa aanan noqonin aamanuhu midka aamin ah calaa nafsii nafsadaydii wa awlaadii awlaaddayda waxaan ahaaday buu yidhi midaan owlaaddayda iyo naftaydaan aamin uga noqon waayey walaalkayna wuu dilay ehelkiisii maalkiisiina wuu qaatay anigana wuxuu laabta ii geliyey mara wuxuu laabta ii geliyey liyashara fii sadrihi laabtiisa markaysaa dhacday ayaan fa fa'aatartu doortay cadlukum cadaaladdiinaan ka doortay calaa dulmihi dulmigiisa wa wafaa'ukum oofintiina ayaan calaa qadrihi ballanfurkiisii aan ka doortay wa casamtu waxaan goostay calaa an adullakum inaan idin tusiyo calaa manfadin manfad khafiyin qarsoodi ah oo tanfuduuna minhu aad ku gaartaan xaggiisa ilaa tustara magaalada tustaraad gaari la'dihiin fa acطinii waxaad isiisaa abuu muusow insaanan dad isii ama qof buu yidhi insaan yataxallaa ku sifaysan biljur'ati geesinimo waalcaqli iyo caqli wayakuunu uu ahaado mimanna inuu ka mid yahay yutqinuuna yaqaanuu sugi karaa assabaaxata dabaasha waa inuu ahaada nin sabaaxada iyo dabaasha aad u yaqaana xataa arshidahu ilaa aan ku hanuuniyo urshidahu ilaa aan ku hanuuniyo aan tusiyo ila ariiqi waddada anaa idin tusaya buu yidhi wadda qarsoodi ahee faatinii waxaad isiisaa ood ii soo saartaa insaanan qof oo yataxallaa ku sifaysan biljur'ati geesinimo iyo walcaqli wayakuun kana mid ahoo ahaanaya miman yutqinuuna dadkan sugaya oo si fiican u yaqaana sibaaxada iyo dabaasha xataa arshadahu ila ariiqi ilaan soo tusiyo wadadii istadca wuxuu u yeedhay abuu muusa alashcariya majaza'atu bin hawr assaduusiy wuxuu ku siriyaystay ilay xaggiisa biاlmri arrintii wa qaala wuxuu ku yidhaha cinnii iigu kaalmay birajulin nin oo min qowmika qoomkaaga ka mid ah lahu caqlun caqli leh caqli u saaxiibayo xasamun go'aan wa qudratun qudro io awoodna u leh cala sibaaxati dabaasha faqaala mujza'a wuxuu yidhi ijcalnii daalika rajul ayuha alamiir maxaad qof kale ka raadinaysaa an iga yeel buu dhahay anaaba joogee ijcalnii iga yeel daalika arajul ninkaa asaga ah ayuha alamiiru amiirkaanow faqaala lahu wuxuu u yidhi abuu muusa idaa kunta haddaad tahay qad shi'ta mid doonay arrintaa facalaa barakati illaahi waayay barakada alla ku dhaqaaq buu yidhi uma ka bacdi awsaahu wuu la dardaarmay an yaxfada ariiqa inuu waddada xafido way dhow dad bii ciidankii baa la rabaa inay meesha ka galaan inuu waddadii xafido ilaaliyo waa yacrifa inuu aqoonsado mawdica albaabi albaabka mawdicii meesha laga gelayo wa an yuxadida inuu xadido ee uu soo ogaado makaana alhormusaan hormusaan meesha uu joogo wa an yatahabbata inuu soo sugto min shaksihi shaksinimadiisa yuu yahay asaga waa dhow hadduu arkasuu u garto taana markaa wuu kula dardaarmay iyo wa an laa yuxadida inuusan samaynin amran arin hayra daalika arrinta aan ahayn intaa waxaan ahayn ha samayn buu yidhi mada wuu dhaqaaqay majaza'atu bin hawrin taxta junxi اdulaami mugdiga dhexdiisa ayuu ku baxay hoostii maca daliilihi asagoo la socda ninkii waddada tusahayey alfarisiyi reer faris ahaa faadakhalahu fii nafaqin faadakhalahu wuxuu geliyey fii nafaqin godkii taxta alardi dhulka hoostiisa ah yasilu gaarsiinahaya bayna annahri webigii iyo almadiinati magaalada madiina webigaa iyo dhulkaasoo yasilu isku xirahaya bayna anahri waalmadiina ayay galeen labadoodiiba fa kaana annafaqu nafaqu wuxuu ahaa waa godkiiye yattasicu mid ballaarta taaratan marmar say ugu socdaan mid ballaaran buu noqonayaa xataa yatamakkana ilaa ay u suuro gasho min alkhawdi inuu ku tiimbado fii maa'ihi biyihiisuu ku socdo wahwa maashin asagoo ku soconaya calaa qadamayhi lugihiisa marmar godku wuxuu noqonaa mid waasicoo asagoo taaganoo ku dhex tiimbanaya biyihii ayuu ku socon karaa wayadiiqu waa cidhirtoomayaa taaratan ukhraa mar kale xataa yaxmilahu ilaa uu ku xambaaru ku socdo cala sibaaxati dabaashii xamlan xambaarid ilaa mararka gobolkamida biyaha uu ku socdo asagoo sibaaxadii dabaashii ku socda xambaaritaan wa kaana wuxuu ahaa yatawuxuu ahaa nafaqii yatashacabu wayatacaraju maratan mar wuxuu noqonaya mid laalaab ah yatashacab wa yatacaraj macnaha qalqalooc buu noqonayaa marka qayb ka mid ah midaan toos ahayn wayastaqiimu wuu toosayaa maratan aaniya mar kalena waa meel aad iyo aad u dhib badanay ugu talagaleen inaan la soo gaarin wahaakadaa sidaabuu ahaa xataa balaqa ilaa uu soo gaaray bihi asaga almanfada manfadkii waddadii ama godkii meeshii laga geli lahaa alladii kaasoo yanfudu minhu gaarsiinahayay ila almadiinati magaaladii wa araahu wuxuu tusiyey ninkii deliilka ahaa majaza'a alhurmusaana hurmusaan buu tusiyo qaa'idkiina waa kaa buu yidhi qaatila aqiihi walaalkii dilay wاlmakaana اladii meeshiina wuu tusiyey makaankiina wuu tusiyey yataxasanu fiihi uu ku dhuumanayey meeshii uu ugu jirayna waa tusiye waa kaa buu yidhi falamaa ra'a markii uu arkay majaza'atu alhurmusaana hormusaan markuu indhaha saaray majza'ahamma wuxuu damcay bian yurdiyahu inuu ku tuuro bisahmin gamuun fii naxrihin dhuunta inuu uga dhufto bacdamaa ninkani qaa'idkii dhibka badnaa uu yahay hobaanduulihii ciidanka gaaladana uu yahay isla markuu arkay wuxuu damcay inuu ku ridu ku hoobiyo bisahmin gamuun fii naxrihi laakinnahu laakiinse maa labisa ma daahinba an tadakara inuu soo xasuustay wasiyata abi muusa abaa muuse dardaarankii lahu asaguu u soo dardaarmay oo ahaa bian laa yuxdia amran inuusan arrin samaynin waxba ha samaynin hadalkii ahaa ayuu markaa soo xasuustay fa ka baxa jimaaxa haadihi alragba wuu ka laabtay markaa waa uu ka noqday oo wuxuu ka celiyey nafsadiisii haadihi araqba ragbadii iyo wixii uu rajaynayey oo fii nafsihi nafsadiisa ku soo dhacday oo ahayd inuu ku dhufto gamuun tii buu dib uga laabtay wacaada wuu ku noqday min xayثu jaaءa meeshii uu ka yimid qabla busuuqi اlfajari fajarka intuusan dhalanin ka hor intuusan soo iftiimin koor buu meeshiisii ku laabtay acadda wuu diyaargareeyey abuu muusa alaaami'atin saddex boqol oo min ashjaci jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda kuwa ugu geesisan qalban xagga qalbiga wa ashaddahum ugu daran jaladan xagga xooggii adayga iyo wa sabran xagga sabarka wa aqdarihim cala alcawmi ugu sarreeya oo ugu qadar iyo sharaf badan dadka ay ku dhex sugan yihiin ama coomkay ku dhex jiraan wa ammara calayhim wuxuu madax uga dhigay dushooda majaza'ata bin hawrin wa waddacahum wuu sagootiyey wa wsaahum waana u dardaarmay wajacala wuxuu uga yeelay altakbiira kelimada allaahu akbar la yidhaahdo calaamatan calaamad ayuu uga dhigay iyo baaq calaa dacwati jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankoodu waxay isugu yeeraan liiqtixaami almadiinati magaalada gelitaankeeda allaahu akbar haddii la dhaho horay ha laga galo amara wuxuu amray majaza'atu rijaalahu raggiisa waayo isagaa soo arkay meesha dhibkay leedahay biyo la dhex marayaa raggii saddexda boqolaa wuxuu amray an yatakhafafuu inay iska khafiifiyaan oo iska dhigaan min malaabisihim malaabistoodii dharka ay wataan ma intay kari karaan jaakad iyo funaanad iyo waxa iyo kulli inaan la soo qaadanin in yar iyo dhar fudud in la qaato xataa laa taxmila saysan u xambaarin min almaa'i biyaha maa yudqilu wax cuslaysiinaya waayo qofku markuu dhar badan qaato biyana uu dhex galo biyihii way gelayaan dharkii marka culays buu qofkii noqonayaayo markaa ma dabaalan kara mana socon karo waxadarahum wuxuu uga digey min an ya'khuduu inay qaataan macahum ayaga micigooda hayra suyuufihim seefahooda waxaan ahayn seef mee wax kale ha soo qaadanin buu yidhi wa awsaahum wuxuu u dardaarmay an yashuduuha inay isku adkeena isku xidhaan calىa ajsaadihim jasasyaalkooda ay ku xidhaan seeftiina taxta hiyaabi dharka hoosteeda dharka hoostiisa geliyo ku shadiyo ku adkeeya buu yidhi wamadaa bimuu la dhaqaaqay fii aakhiri hariici اlwali min alleyli haziicii ugu horeeyey ee habeenka waa ulufka ugu horeeya ee habeenkii ayuu markaa la dhaqaaqay dalla wuxuu ahaaday majaza'atu bin hawb iyo junduhu ciidankiisii albawaasili geesiyaasha ahaa naxwan wax u dhow min saacataynin laba saacood bay ku socdeen yusaaricuuna ayagoo la dagaalamaya caqabaati haada nafaqi nafaqa asaga ah alkhadiiri ee khatarta badan caqabaadkiisa ayagoo la dagaalamaya fayasracuunahaa taaratan fayasracuunahaa way legdahayeen taaratan marmar wa tasracuhum ayaguna way legdaysay taaratan ukhraa marna biyihii baa legdahay ayaga marna ayagii baa la legdahayo saasay markaa ahaayeenoo saasay ku socdeen walammaa balaguu markii ay gaadheen almanfida mankaankii laga baxaayey almuaddii gaarsiinahayey ila almadiinati magaaladii wajada wuxuu helayba majaza'atu anna annafaqa nafaqii iyo godkii lagu soo socday qad ibtalaca inuu liqay ee uu ka cunay miatayni wacishriina rajulan miatayn wacishriin laba boqol iyo labaatan nin oo min rijaalihi raggiisa ka mid ah saddex boqol bay ahaayeen markii bannaanka loo soo baxay laba boqol iyo labaatan ba nafaqii baa liqay oo cunay way dhinteen وaبقىa lah waxaa usoo haray ثamaaنiiنa sideetan nin keliya وmaa in wadicat kumaysan istaaginba aqdaamu majra'at aqdaamu majزa'a majزa'a lugihiisa iyo wasaxiibihii raggii la socday arضa الmadiinati magaaladii tustara arladeedii kuma istaagin xataa jaraduu ilaa ay dhar dhigeen oo ay galka ka bixiyeen siyuufam sefyaankoodii wanqaduu waxay laayeenay agta mariyeen calaa xumaati اlxisni kuwii ilaalinahayey xisnigii dhufayska faaqmaduuhaa fii suduurihim waxay ku laayeenay ku dileenay seefihii ku baabi'iyeen fii suduurihim laabahooda raggii xumaata ahaa waa la tirtiray uma ka bacdi wahabuu waxay ku soo boodeen ila alabwaabi albaabihi wafataxuuhaa wayna fureen wahum ayagoo yukabbiruuna takbiiranaya fatalaaqiya waxaa kulmay takbiiruhum takbiirtoodii oo min addaakhili gudaha ay ka soo takbiirteen baa waxay ku dhacday maca takbiiri ikhwaanihim walaalow takbiirtoodii oo min alkhaariji bannaanka joogtay labadii takbiir baa isku dhacday watadafaqa waxaa ku soo burqadoo ku soo aruuray almuslimuuna muslimiintii waxay ku soo shubmeen cala almadiinati magaaladii cinda alfajari fajarka agtiisa wadaarat waxaa dhex maray baynahum ayagii wa bayna acdaa'i illaahi cadowga alla baynkooda raxaa dhagaxshiikii macaarakatin dagaal daruusin ee qareer raxa macnaha inta badan dhagax shiidka waa markuu dagaalku xoog u adkaadaa waxaa laga dhigayaa wax la riiqhayo oo kale saa darteed baa dagaal daruus ahoo kulul oo lagu hoobtoo lagu faragubtay ayaa dhex maray qallama ay yar tahay shahida in lagu ogaado taariiqulxuruubi dagaalada taariikhdooda midlahaa taasoo kale hawlan warahabatan xagga dhibkii cabsida iyo wa karatan badnaanta fi lqatlaa dadka lagu laaya meesha badnaanteeda dagaalkaasoo kale ay yar tahay in la ogaado wa fii maa waqti kaanad ay ahayd almacrakatu dagaalkii qaa'imatan mid ku taagan calaa qadamin wasaaqin lug iyo dhudhun uu ku taagan yahay manaa dagaalkii uu socdun baa loola jeedaa abasara wuxuuba arkayba majaza'atan bin hawrin alhurmusaana ninkii hurmusaan ahaa fii saaxihaa barxaddii dagaalkuu markaa ku arkay faqasada wuu aaday qasdahu dhankiisii jihaadiisii ayuu markaa aaday wa saawarahu wuxuu la qaatay oo la aaday xaggiisa ula soo aaday bisayfi sayf famaa labisa maba daahin buu ma dib dhicin intuusan soo gaarinba an ibtalacahu waxaa liqay mawjun hir almuqaatiliina dadka dagaalamaya hirkooda hirkan waxaa loo jeedaa dadka badnaantooda dadkii wuu ku dhex dhumay waayo asoo u sii socdaa oo isdhahaya seefta seefta aad oo la adurmusaan dadkiibaa ka qariyay badnaantooda waakfaaha waxaa ka qariyey oo ka qariyey can naadirayhi aragiisii labadiisii indhood mawjkii iyo hirkii muqaatiliintii badnaantooda ayaa ka qariyey uma intaa ka bacdi innahu badaa lahu wuxuu u soo nuuqday haddana uu arkay maratan uqraa mar kale fandafaca naxwu xaggiisa ayuu u soo degdegay wa xamala calayhi seeftii buu ku soo dulqaaday wa tasaawala watasaawala majaza'atu wاlhurmusaan way isla boodboodeen marka saawalka macnaha waxay labadoodi iskaga hor yimaadeen seefihii mar allaala midkay midkaana seeftiisi uu qaatay kanna uu qaatay kanna mar buu la boodayaa kanna mar buu markaa la boodayaa watasaawala majaza'atu iyo walhurmusaan waxay iskula boodboodeen bisayfayhimaa labadoodii sayfood fadaraba wuxuu ku dhuftay kullun ku kastoo minhumaa labadooda ka mida saaxiibow saaxiibkii darbatan qaadiya darbo baabi'isa oo waxdisho macnaha ayaa xaaladdu saa markaa noqotayoo mid kasta ka kale dhufasho xoog badan buu ka kale ku soo tuuray fanaba way soo laabatay sayfu majazaa mayusaa seeftiisii way ku soo noqotay oo ma gaarin ninkii hurmusaanu rabay inuu ku dhufto wa asaaba sayfu hurmusaan seeftii hurmusaanna way asiibtayoo majza'ay markaa ku dhacday fa fakhara wuu dhacay albatalu geesigii alkamiyu libaaxa ahaa albaasilu diraca iyo geesiga ahaa sariican asagoo legdoon calaa ardi اlmacraka dhulkii dagaalkuu ku dhacay wa caynuhu ishiisana qariiratun ay tahay tii ku qabobsanaysay bimaa xaqaqa allaahu wuxuu ilaahay u xaqiijiyey calaa yadayhi labadiisa gacmood oo nasri iyo guul ah wawaasala wuu dhintay macnaha wawaasala jundu lmuslimiin muslimiinta ciidankoodii waxay xidhiiriyeen alqitaala dagaalkii ayay xidhiiriyeenay sii wadeen xataa kataba allaahu ilaa ilaahay uu u qoray lahum ayaga annasra guushi ilaa guushii ay heleen wawaqaca alhurmusaanu hormusaanoo qaa'idkii ciidankii fursana wuxuu ku soo dhacay fii aydiihim gacmahooda asiiran asagoo qafaal ahoo la soo taxaabay inalaqa almubashiruuna nimankii bishaaraynayey ayaa waxay aadeen ila almadiinati <clears throat> magaaladii madiina magaaladii madiinay u soo dhaqaaqeen yasufuuna ayagoo ku faraxsanoo u fidinaya ila alfaaruuqi faaruuq waa cumare bashaa'ira alfatxi bishaarooyinkii guushii ay gaareen ayagoo cumar u fidinayo u sii wada ayay dhaqaaqeen wa yasuuquuna amaamahum hortoodana ay kaxaynayaanay ku wadaan alhurmusaana ninkii hurmusaan ahaa wa calaa ra'sihi madaxiisa taajuhu taajkiisiibaa saaran waa koofiyadiisii almurasacu lagu qurxiyey biljawhari biljawhiri jawaahir lagu qurxiyey waa shay laysku qurxiyo wa calaa katifayhi labadiisa garbood oo hurmusaana ay saaran tahay xullatuhu biladiisii waa go' almuwashaatun lagu tolay bikhuyuuطi اdahabi dun dahab ka samaysan waxay u kaxeeyeen liyaraahu alkhaliifa say u tusiyaan uu arko cumar ibn khaaab oo khaliifadii markaa ah wa kaana almubashiruuna nimankii bishaarada wadee bishaaraynaya waxay kaloo ahaayeen yaxmiluuna kuwa u sida maca daalika iyadoo taa ay jirtay ninkaana wadaan farxadda leh tacsiyatan xaaratan tacsiyo kulul ayay u wadeen lilkhaliifati khaliifkiibay u wadeen waa cumare bifaarisihi geesigiisii ay uga tacsiyeynayaan albaasili libaaxa ahaa waa mujaza'atu binhawrin ninka markaa lagu magacaabo ninkaa tacsiyadiisiina way wadeen oo kulul waa tacsiye kululeh ninkaa hurmusaan ahoo kibirka badnaa iyo taajkiisii dharkiisii asoo watana way kaxeeyeenoo khaliifka ayay markaa u geeyeen mucjizaa ibnu hor baan meeshooga baxaynaa haddii rabbi idmo waxaanu geli doonnaa beritole useyd ibnu xodiir ninka lagu magacaabo iyo qisadiisa cajiib kale balse maanta meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanaه wa tacaalى